بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد قال رحمه الله تعالى الأحكام وعن shalay صواب bilownay كتاب la oran jiray al-usul الأصول الأصول al-usul la waxaynu soo qaadanay shalay sheekha tarjamadiisa iyo taariikhdiisa waxa kamida a wax yaroo kamid a ama in yaroo qidco yaroo kamid aynu soo sheegnay waxaynu soo tilmaanay usuululfiqhi tacriifkiisa inuu laba u qaybsamo labadaasina markaas waxaa weeyaan ay yihiin taxliili iyo tarkiibi taxliili markaan leenahay kelimo walba goonidiisa biictibaari mufradayhi loo tacriifiyo kelimada usuulna gooni loo tacriifiyo kelimada fiqhina gooni loo tacriifiyo waxaynu soo tilmaannay ee markaas marna tarkiibi oo markaa isuul fiqhi labada kelimo iswata in la qaban lihaada alfan fannigan isagaa inuu laqab u yahay ama magacuu u yahay waxaan ku soo tacriifinay markaynu maraynay kelimada usuul keligeed alusuul waa jamcu aslin waana maa yubna calayhi hayruhu iyo shay kasta aasaaskiisa waxaynu soo sheegnay فقية fiqiga luqada carabiga in la الفهم استراحة weeyaan معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفسيرية وعقل إنه صوت الماني أصول الفقه مركا إنه تعريفين إنه أنا أرينا مركا سحاويا مركا تعريفين إنه أرينا إنه واي علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وحنا كوكل الدقيه فقه وحبارة أدلة التفصيل قاهو هبان سكرة أدلة وحكود لسنيهي الضوامضة فعل كوغة أيو كود لسنيهي فقه أما أصول الفقه أدلة إجمالي باراءه بمعنى ألفاظا إيا عوارض اللفظ بوكهر لا يمعانيك كو إيمان إيساه فإذا ذي صوت المامي مؤلف فيه دروحي لمركة فإذا وأتمكر من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس, على أسس سليمة أي لمركة وحصوش ابن عدي يقول رئيسة جمع السي وأيها يقول رئيسة فن مستقبل أكاد بالله أيها إمام الشافعي كتاب في سنة الرسالة صماحين هل كما حنك قلنا الأحكام الأحكام سواء نوفسر دونة وجمع حكم مويا أحكامت وكهد لدونة وأحكامت شنطة أحيد أحكام التكليفية اللو يقاني أحكامت كلا شنطة أحيد أحكام الوضعية اللو يقاني أيوك الدونة إن شاء الله تبارك وتعالى أحكام التكليفية صوري نصور روحي قن دونة وأجبية مندوب هي محرمية مكروهية مباحية نقن دونة أحكام الوضعية نحن saxiix iyo fasid iyo markaas waxaa weeye iyo iyo shardi iyo maanic iyo iyo markaas waxaa weeyaan allahuma maanic iyo shardi iyo cillo iyo saxiix iyo fasid buu ka dhigi doonaa haddii ilaahay yidhaah laakiin isagu wuxuu ka sheegi doonaa keliya saxiix iyo fasid buu ka sheegi doonaa inta kalena ishaaro ahaan buu u bixin doonaa sheekhu raximah llahu tacaala haddaba xukum waxaa la yidhaahaa ووحى الشرع يقول إمن يا الإلهة والحكم ما, يجيء ما والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كل ما يضرنا المنع ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع سأحمد عبد السعود بن وقتك دون أهدي الله إلى الإيسا وحيد مركة الأحكام و سيدا uu sheegi doona كل يحاوي weeye nadmiga warqaadkan لأنه kale inuu tagi doonaayo al hukmu waajibun أبيح والمكروه مع ما حرم مع الصحيح مطلقا والفاسد من, فا... من قاعد هذان ومن عابد ساسونا ديه دونا نظمي ورقات كان هدي إلهي نمرك نوتقنو ومرقا وحي اسكو دبا دربا يسوى أحكامته بكو أيو كدق دونا ومرقا وحي أوران دونا وكليا وهو التغليفية وشنتية iyo sayx iyo faasidu xagga dambe kaga daray todobada weeyaan buu kooran warkaa marka dambana waa kooranaya min qaacidin haadaani mid min caaqidin baan ujeedaa min caaqid ah oo wax guntaya oo markaa mucaamalaad samaynaya ayay saxiixa iyo faasid kuu sugnaadeen iyo min caabid mid cibaadaysanaya taasuu noodan doonaa haddii ilaha ilaha waynuu tegi doonaaye halkan kusii dheg insha allah laabta kusii qaba insha allahu tabaaraka watacaala waynuu teginaa wuxuu marka alaxkaam waa jamcu xukmi weeyaan وهو لغة حق اللغة العربية القضاء بالإداها قضاها ويان يحكمك وصراحا هشيس ونمضنا وحليدا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع وعليدا ما اقتضاه وحي كانسده خطاب الشرع sharciga marka khitaabkiisu sharcigii almutacalliqi ee ku tacalluqayay biafcaali lmukalafiina addoommada mukalafiinta afcaashooda oo maxay ah min dalabin dalab ah ow takhyiirin ama doorgelin ah ow wadcin ama dejin ah axkaam alkhamsiya dhan halkaas ku dhan yihin gebi tacriifkii ku wada dhan yihin suu dhan yahay wixiiba suu ugu dhan yahayna waxaa weeyaan horta sharci haddii kelimadaa la idlaaqo kitaabka iyo sunnada ku dhacdaa waxaa weeyaan cinda alusuuliyiin usulfiqiga haddii sharciba ay ku yidhahan kitaabka iyo sunnada u socdaa soomada fahmin marka khitaab sharci waa maxay waa alkitaab wa sunna weeyaan almutaalliq afal mukallafina min talab talab maxaa ku soo galaya amarkii iyo nahyigii baa ku soo galaya waa waajibkii iyo muharramkii weeyaa soomaha iyo sunnihii labadaas ay ku soo galeen marka waxa ku soo galay min talab al-amr wa nahy baa ku soo galay marka amarkii iyo nahyigu waa muharramkii waajibkii weeyaan waxa laga doonaya laba midin bay noqon إما إنا الصميسين لقاء دونيو وإما إنا اسكديسين لقاء دونيو لولا من بين قصومها marka halka min talab in talabka waxa kugu jira al-amr wa nahy ba kugu jira sheekha ba soo waday min hada la waxante waayaha allahum subhanahu alayhi tuklan aw takhir intan ku leeyahay mubaahu ku wada muallif ku rahimahullahu ta'ala aw wad intan ku leeyahay sayx iyo fasid ku wada sayx aw wad intan ku leeyahay sayx iyo fasid ku wada intaa sidaa ula haysa sheekh wuxuu yidhi markaa falmuraadu ujeed marka halkaa waxaad odhanaysaa min dalabin doonisa aw takhyiirin doorgelina aw wadcin ama dejina baad leedahay falmuraadu ujeedada laga wada biqowlina hadalkeennaa nidhi khitaabu sharci alkitaab wasunna laga wadaa warkaa khitaabu sharciga aan sheegayno waa kitaabka iyo sunnada weeyaan walmuraadu ujeedada laga wada biqowlinaa hadalka aan nidhi waa almutacalliqi biafcaali mukalafiina وما تعلق وحي كتعلقه بأعمالهم عمل لذوذا سواء كانت قولا هذا هاتيا أو فعلا هاتيا إيجادا وحلا هيسية هاتيا أو أمثركا وحلا قتقيا هاتيا الضمرة مركة أفعاشة الصمانية وحي كتعلق ويان لكن عمل كان حوقي يسمع قول فعل بوق يسمع وباعتبار آخر وحوق يسمع وانقص حويا iijaad iyo markaa tarki iijaad waa wixii inaad ahaysiiso la timaado tarkina wixii inaad ka tagto weeyaan soo maaha waa sidaas fakhrada bihi waxa ku baxay maa tacallaqa bilictiqaadi ictiqaadka wixii ku tacalluqayay waxala wixii ictiqaad ku tacalluqaya halkaasuu ku baxay biafcaali mukalafiintu ku baxaya oo falaa yusamaa xukman laguma magacaabo bidal istilaaxi istilaaxan isagaa waa xukm sharciyan waa xukm lagaa rabo caqiidadu laakiin usuuliyiinta markaad maraysa isdilaax xooga looma yaqaano ictiqaadka markaas waxaa weeyaan eh, xukum looma yaqaano walmuraadu ujeedada laga wado biqowlina hadalkaan nidhi almukalafiina waa maa min shanihim maa kii weeyaan min shanihim arrinkooda uu ka mid yahay atakliifu waa qof mukallafa weeyaan maxaa baxay falaa yashmalu sagiira mid sagiira ma soo xaraynayo walmajnuuna iyo majnuuntoona horaynaha kelimada waan u idhi mar labaadaan ku celina aad u dhegaysa markaad fiqiga iyo usuushiisa iyo qawaaciddiisa aad baranayso waxaad isku daydaa mas'aladan ciladeeda inaad fahamto mid la fahmi karo hadday soo cilla tacabudiya ayna ahayn faanigan waxaad isku daydaa mas'aladan ixtiraasaadkeeda wixii ka hoos baxaya iyo wixii soo hoosgeli karaya inaad fahmi karto maxaa lagu fahmaa marka waa inaad usuuli taad ku fahmi kartaa wailaa haddii kale mas'alo waxaa laga yaabaa adiga kurqadinaysa oo adiga laftaada xujo kuga ah, xujatun calayka ah inaad qof u daliishataa laga yaabo xujaad uga dhigtaa laga yaabaa ama isgowracay marka mundidu eh, lukidu mundida lagu gowracayo soo kusoo bay soomaalidu dhihi jireen adiga mundida lagu gowracayo adaa soo xaarani haddaada usuuli noqonin soomada fahmin waka wixii uu kugu laaqmayaa ma og tahay geligaagu waxaad noqonaysaa qof laaqan baad noqonaysaa wallahu mustacaan alayhi tuklah masaladaas marka waa sidaa waayahay والمراد بقولنا هذا الكامل وحويا من طلب الأمر والنهي ويا طلب مركا عن شيغني تعريفك وكورا صمها خطاب الشرع محان كورنا بيري الكتاب والسنة المتعلق بأفعال المكلفين محان كورنا بيري ووحي أعماشك تعلقه ومحاوقة يسمى قوليه فعل ما إيجاد يترك سماها من طلب وكامرك أو من طلب آه marka waxa soo galaya marka al-amru wan nahyi ba soo galay sawaan ka waxa siman kana ala ilzami ala sabil ilzami aw al-afdaliyati wa ka sunniin halka soo galay moogtahay yaani hadda saddex arrimood baa dalabku ku soo galaya waajibkii uu ku soo galay sunnihii uu ku soo galay haye nahyigii oo ku soo galay sababku muxuu yahay nahyi iyo amar baa soo galay markaa yidhaahaa amarku laba labu wataa waxa sharcigu ku amray laba midun buu qaybsanay imaa inuu yahay shay sunna ah waa imaa inuu yahay shay waajiba soo maa dhig waana ta ku leeyahay calaa sabiili alilzaami aw alafdaliyati afdaliyada sunnuhu ku wadaa ilzaamkana waajibku ku wadaa yahay nahyigana maxaa waxa lagaa nahiya laba mid unbuu noqon imaa inuu xaaraam noqdo wa imaa inuu kiraayo noqdo soo maaha marka dalab waxaad ku haysaa afar arrimood haddaad soo gaasato labaad odhan oo amar iyo nahyi baad odhan iyadaa sii kala baxayo amarka labaa ku hoosida waajib iyo sunaad odhan nahyigana e, karaahi iyo xaaraam baa ku hoosirkaad odhan haddii kalena afarta waa sheegayo de karaahi iyo xaaraam iyo waajib iyo sunad ku hoosiraabaad odhan waaba kiishana kiishana waa way uu soo wadaa walmuraadu ujeedada laga wada biqowlna hadalka aan nidhi ow takhyiirin almubaax baa dee laga wadaa waka walmuraadu ujeedada aanwaxaan ka wadnaa biqowlna hadalkeena ow wadcin alsaxiix waalfaasid toddobadii uu sheegay wanaximaayo wixii lamida ah. sideedaba waxaa la rabaa waxay yidhaheen qolyahan balaaqiyiinta iyo qolyahan mandiqiyiintu waxay yidhaahaan tacriifku laba shardi buu leeyahay an yakuuna jaamican maanica waa inuu horta jamcinayo kelimadan tacriifkeedoo dhan maanicna waa inuu yahay mihaal markaan ku idhi almukallaf mukallaf waa jaamico waa ninka awaamirta iyo waajibaadka laga rabo tacriifkaasi soo maaha waana maanico wuxuu diidayaa inuu soo galo ninka waalan iyo ilmaha sabigaa inay soo galaan booskaas wuu diidayaa tacriifka markaa dadka wax u qeexayso haddaad doonto soomaaliba u qeexo iyo cajaminimadeedaba oo waxa weeyaan waa inuu jaamic yahay maanicna yahay somaala fahmin haddii kale bushi ka nabadgeli mayse allahuma mustacaan caleyhi tuqlaq aynu soconna wuxuu yidhi marka walmuraad biqol asaxiix walfaasi baa la yidhaha wanaxwi ayaa wixii la mid ah oo mimaa kii kamida ah, wadacahu shaaricu shaaricuu u dejiyey min calaamaatin calaamaat wa awsaafin tilmaamo lilnufuudi fulitaanka iyo walilqaa'i la laaq yeelo fiiri masaladan kolley xagga dambaynu kusii yidha faahfaahin e waxa weeyaan calaamaad baa jira calaamaadkaasna waxa weeyaan wuxuu loogu talagalay in shaygan markaas waxa weeyaan la yidhaaho wuu fulayaa markuu calaamad ah helo mihaalaha waxaan ku idhi mas'alada meesha taallaa waxay tahay salaada wakhtigaa haddii la tukado sidaana loo tukado qofkaasina uu tukado salaaddu way ansaxdaan ku idhi waa calaamaad sharcigu u dhigay weeyaan haddaan ku idhaa salaadu markaas waxaa weeyaa sidaa haddii loo tukado sidaana la yidhaaho waxaasina meesha uu joogo islaantiina xayd ay leedahay warkeeda daa salaadna ma aqbalaya baan ku yidhi soo ma iyadana waa calaamad wixii nafulayn ku tusinaysa waana taqada nadmi waraqaadku uu leeyahay markaa uu leeyahay markaa alxukmu waajibun wamandubun wama ubiixa walmakruuhi mac maa xurima maca asaxiixi wmuطlaqa walfaasidi min caaqidin haadani wa min caabidin yani min caaqidin haadani wa min caabidin waraqaadka bilahi marka waa sidaa waayahay allahuma mustacaan الأحكام أقسام الأحكام الشرعية أحكام تمركز سحوية شرعية قيمها يقيسنته تنقسم الأحكام الشرعية ويقيسنتها إلى قسمين لما قيبود تكليفية وضعية مركا أحكام أحكام تفك الله وقيب هدينه إلى أحكام مقعد أحكام تمحيو قيب استعلا بعضا وضعية هي التكليفية صماها لكن مقع كده حياة جرا أحكام الشرعية هدينه إلى الله ويسوق ليها وايه وحكرا الدول علوم الشرعية هي علوم الشرعية وكالوية صماها علوم الشرعية waxa weeye waxa soo galay marka waa kuwa kitaabkii sunnada iyo weeyaan culuum shar qarba fiqh ku daray culuum sharcina waa markaas waxa weeyaan wasaa'ishi weeyaan fiqhuna min jumlat alwasaa'il bukumiyya waaye allahumma sallu alayhi wa sallam فالتكليفية خمسة واشا الواجب takliifiya hadda nisbaa meeshaa ku jirta yaa loo nisbaynayaa almukallaf soo maaha wa wadciya waa wax sharcigu sidaa u dejiye weeyaan alwaajibu waajib iyo walmanduub iyo walmuxaram iyo walmakruh walmubaax halkaa marka waxbaan laga yar faahfaahin kadibna waan dul cararaynaa si fiican ula hayso waajibka luqatan wasilaaxan buu kuu tacriifin kadibna ixtiraazaadka wixii ka hoos baxayo dhan sheegay tacriifkiisa lagu tacriifiyo yaa tacriifka wixii aan soo gelayn dhan buu kuu sheegi wuxuu kuu sheegi marka shan magac u leeyahay sumaada fahmin xagga u dhig markuu kuu tago luqatan wasilaaxan buu kuu tacriifin sheekhu tacriifka wixii ka hoos baxay dhan buu marka dibadda u tuuri shan magac u leeyahayna wuu kuu sheegi muxaramka isla marka uu kuu tacriifin luqatan wasilaaxan tacriifka wax alla wixii ka hoos baxay oo dhanna marka sheegayaa kadibna wuxuu kuu sheegay afar magacu leeyahay kiraahiyadaa kuu timid uu tacriifay luqatan waiscilaaxan iscilaaxa tacriifka wixii ku baxay oo dhan buu kuu sheegay markaa hal magac iyada ugu daynayaa mubaaxana isla markaa intuu kuu tacriifiyaa tacriifka wixii ka hoos baxayoo dhan ayuu kuu sheegay markaa kadibna wuxuu samaynayaa mubaaxa markaas waxaa weeyaan saddex magac buu sheegayaa intaasuu marka ku dhaafaya markaa sumada fahmin intaa si fiican u qabsa markaa bas waa caasha صحيح وحيد مرخه اللهم استعان فالتكليفية خمسة واشا الواجب واجب هي والمندوب هي والمحرم هي والمكروه هي والمباح فالواجب لغة حق اللغة العربية الساقط واللازم لدى الساقط وشيء ضعي واللازم هي شيء لازمي لغة العربية الشيء قولك كل دعا وحال إلىها وجب وضعي صحيح مثال عن قرآن كي السنة اللبضة وان كسو صارنا لوقضة يضا الله استعماله قرآن كي لا يحوري فإذا وجبت سنوبها فكلوا من هذا ليدي هيبدأ عيد من خطوك وطعه ee wadankii lagu turqo ee neefka dhulka uu ka dhaco cunabaa la yidhi baash waa dhinaceedu markuu dhaco sunada fahmin waajib baa laga loo isticmaalay laakiin suquud baa loo wadaa hadda laazim shaygan wuu u laazimay xadiidkii bukhaarigeenu soo qaadan nabiga calayhi salaatu wasalaam baa janaaso la soo mariyey fa asnuu calayhaa khayran khayr bay ku ammaaneen markaasuu yidhi wajabat uma murqabi ukhraa mid kale haddana la soo mariyey fa asnuu calayhaa sharcan shar bay ku ammaaneen fa eh, qaala wajabat oo waajibta cumar khadaab baa wuxuu rasuulka ilaah wajabad umad haysaa maxaa waajibay markaasaa wuxuu yidhi tooro khayr baad ku ammaanteeno janna u waajibtay tanna shar baad ku ammaanteeno hee naar baa waajibtay antum shuhadaa ullahi fi lardi laakiin waayo shuhadadu waa dadka ahlulcadli waalinsaafi waalcilmi weeyaan ee ma aha cid walba islaamaha jaashu hadday iska soo daba dhaqaaqaan waa ahluljana iska wada idaahay wax ka jira male iyo ma garanayaan waayahay nin markaas waxaa weeyaan wuxuuba u dan kale ku qabayna hadduu ahljanna iska ma aha ee nin insaafoo diin ay ka hadlinaysaa laga hadlayaa diin baa ka hadlinaysa moogtahay ee inta ilaahay ku ogyahay subxaana wa tacaala qofkuu ka yaqaanay waayahay marka waxaana wajabad way u laazimtay soo saama waa sidaa macnuhu dee ah. waxaa kaloo nabigu sal slam uu yidhi owjaba dalxa xadiidka tirmidi fi shamaaliya qeyr ku soo saaray owjaba dalxa dalxa waajibsaday yani dalxa waxa uu laazimsaday janno وكا سوى الله فهمين سيده اسويه اللهم صل عليه وسلم لو قال لا فهم مع مع الامثله صمعها حاجه نضيق مرخ إلى واصطلاحا وما امر به الشارع على وجه الالزام ما امر وحي امره ها الشارع شا... ما امر وحي امر به شيء الشارع شارع وهو الله سبحانه وتعالى والرسول هو المبلغ عنه وايه على وجه الالزام مرقص حويان وجه مرقص مجاز مجاسك عبر أسولين تبركود يعني حاجه شارع رسولك مجازان بكو بيلا لما داو يسونا اصل واحد تشريعين لكن لو وحيون يمي لها المهم شارع مرقص حكم دعيا مرقى الله سبحانه وتعالى على وجه الالزام كالصلوات وايه waxaa إلى مرقص باب الاخبار باب الاخبار هي إيه باب الصفات باب الاخبار آه، باب الاخبار اوسع من آه، باب الصفات ما عليها باب آه، باب كما كان سبحان ويان مركي لجوجه باب الصفات هي إيه باب الاخبار ويك الله واسع سنه مرقه مرقه عندو هذا الشارع يا مرقه سبحان ويان الله سبحانه وتعالى على وجه الالزام كالصلوات الخمس صلاه عشان تقرأ إلهي بجديه وانا على وجه الإلزام ويان فخرج قولنا وحكب بحيال الكلمة أن الماء أمر به شارعه المحرم والمكروه والمباح صدح عمل الغوء أمر محاكو صار السنية واجب صمع انت أمر الغوء أمر به وخرج بحي بقولنا هذا الكلمة آه، على وجه الإلزام أمر المندوب وضح يصنع هي استغى لغو أمر لكن ما لازم وما هي والواجب واجب نوحا ليداها والواجب واجبك yusaabu waa laga abaalmaray faaciluhu qofka sameeya imtihaalan u dirsam ilaah u dirsamayo wayastaxiqu alciqaaba ciqaabbu mutaysan taarikuhu qofka ka tagaa saxiix wayusamaa fardan baa lagu magacaabaa wa fariidatan baa lagu magacaabaa wa xatman baa lagu magacaabaa wa laasiman baa lagu magacaabaa waajibna ku daree soo shan magac maaha waka waajib fardan fariidatan xatman laasiman shanta magac ba qabso waa asmaa'un limusanna waaxida waa asmaa fara badan hee oo hal ismi leh waa awjuhun licumlatin waaxida wuxuu yidhi walmanduubu manduubkuna qowlu eh, luqata xagga luqada carabiga almadcuu waa kale iskugu yeedho oo waxaad odhan fulaan manduubun fulaan maanta waa loo yeedhay yacni cidda u yeedhaa leeda waa ka loo yeedho ama la iskugu yeedho ayaaba ayaa la yidhaha sideedaba wa asdilaaxanna maa amara bihi shaaricu sharcigu shaaricu wuxuu amro weeyaan calaa wajhi ilzaami laa calaa wajhi ilzaami iyadoo aan la laasiminayn sharciguu ku amray laakiin laguguma laasimin muxuu ku saaleeyey laakiin calaa wajhi ilzaam ka salawaat alkhamsa ku saaleeyey laa calaa wajhi ilzaam isagoon ilzaam ayna ahayn muxuu ku saaleeyey ka rawaatib wakaa واي اللهم صل عليه فخرج وحكم بحد بقول هذا كان اما امر به الشارع على المحرم والمكروه والمباح هل كان كسبي واجب كي سنارك iyo maxay iyo marka saxan sunnah halka taariif waa kisbi ma amr bi sharic inta kisbi وخرج waxa ku baxay بقول hadalka lillah ala wajh al-ilzam al-wajib ku baxay ee waa wax isku xiran la ala wajh al-ilzam hadat tiraahid waajibkii baxay ala wajh al-ilzam hadat tiraahid Allah la kareebtina waxa baxay markaas waxa weeye sunnihi baa baxay saas isku xirayeen wal wal mandub يصاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا ويسمى وحرق مقعابا سنة بالغ مقعابا ومسنونا بالغ مقعابا ومستحبا بالغ مقعابا هي سنة وسنة ويان ومسنونا واكيل سنيه واكيل جدي معناه وبمعنى مشروح ويان ومستحبا واكيل جعلاه ونفلا واكيل زايد كاها وزيادة خير زيادة ويان waayahay hadda shan buu sheegay soo maaha manduub sunna masnuun mustaxab nafli soo maaha tadawucna ku darso tadawucna waa min ku toddobaadna iskaga darso naafila naflan iyo naafila haddaad kala qaadi اللهم استعان والمحرم محرم كنا لغة حق اللغة العربية الممنوع وليدا وكلا ديني واصطلاحا قيشيس كعنو مدنا ما كيبا ويانها او ديد عنو حقيسا شارع شارع ديدي على وجه الالزام ها يبا لسكو لازمين ايو بالترك كتغيتان با لسكو لازمين او ايك waxay markaa ku kala duwan yihiin waajibka iyo sunnuhu waajibka iyo xaraamtu mid walba waa ala wajhi ilzam لكن على وجه الإلزام بالفعل وواجب كأه إيه على وجه الإلزام بالترك أو محرمك مرة بالترك بالفعل وكل دويه إنك قسم وهي كعقوق الوالدين وكله لبدا والد إن عاقل قلنا قضو والإلهي كياب والدين تعالى دقاليه waaya <laughs> waalidiintii moogtahay caaq baa lagu noqday oo marka ilmihii wuxuu la dhaqmayaa waalidkiisi wuxuu isagu dhalay oo kale waayaha tahriimtana kow ka hala joojiyo <laughs> sidaa he waxaa laga yaaba inaad tiraadin wadaadan baa meesha fadhiya maxaa tahriimtana wadaadadii baa hadda wada yaacay imisaa tagan imaamyo masaajida joogaan oo garanayna yaacay imise xufaad baa tegey ya imisku khamiisku saxraa kaga dhammaaday <laughs> warkaas waa war jiro weeyaan allahu mustacaan ka uquuqdaalni fakraju waxa ku baxay biqowlina hadalkaan maa nahaa canhu shaaricu alwaajib walmanduub walmubaax saddexda waa sharci kale uga diidintee soo ma aha saddexda waa sharcigu uu ku ogol yahay ah. وخرج waxa ku baxay biqowlna ala markaas markii la yiraaha amara bihi shari'u hadii la yiraaho maxaa soo maxaa baxay saddex baa baxay oo maxay yihiin makruh muharram mubah baa baxay ma amara bihi shari'u hada tiraahdo ma nahaa anhu shari'u hada tiraahdana saddex baa yagana baxay oo cagsi waajib iyo mandub iyo mubah baa baxay halka marka waajibka iyo manduubka iyo muxarabka iyo karaahiyada kala duwan laakiin mubaax labadooda uu la socdaa kaano la socdaa kana uu la socdaa isna yana ka wasxanka wala wajile labada dhanba u qoraa mubaax isoo labada dhanba u qoraa xataa mar waxaad ka dhigi kartaa xaaraan mar waxaad ka dhigi kartaa <laughs> khayr baad ka dhigi kartaa mar waajib baad ka dhigi kartaa mar sunnaad ka dhigi kartaa waa gabigiisu kolba dhinacaad doonto waa caasho walba dhaansan karta isaga وايه اللهم استعان عليه تقلان وخرج وحكو بحي بقول الله هذا الكامل على وجه الإلزام بالترك المكروه باكو بحي والمحرم يصاب تاركه قفك كتك ولغا أمال مرين امتثالا إلهي سوى دلسوية يعني مركا كتك إلهي دلت وين كاتاي لكن أباد ويدي كورا فتراوان حوي يوان سدعي سماد الدين واد ويديو مثال من با قبر بلان صدي حمان لو كسر خباه suu sugayey ayuu lulmooday u waayay gabadhii wa ima weydi iyadun baa ima weydi xagga ilaahi baa laga wajaafay ima weydiba <laughs> xagga meelaahida un baa laga leexiyey lawaaba markaas markaasina waa iska seexday mesh waxaa weyaan ilaahay baa markaa ramiis waa ma iska daayay dambigeeda waa ma iska daayay buu taalo way dambigeeda iskuuna deynay uu taag waayay tukaanka khawriga lagu galayaa tagtay khawri ma haysaa waa tir way ka dhamaatay waa soo noqotay ilaa waa iska wadi ma tiraa laga badbaadiyay waa ma jirto waxaasi khawri waa soo weydiyo haya allah subhanahu ya dambigu ma yuu kal dunaanaya halkubaan wuu kala adag yahay mid walba hal siyaa laakiin uu siyaa kala adag yahay waay allahumma subhanahu Eh, oo oh. marka waa yarta wax yar imtithaal marka weeyo wayastahiqu al'iqaba faa'ilu qofka sameeyana ciqaabu ku mutaysan yahay wayusama mahzuran aw mamnuucan ha muharram buu sheegay eh, iikaadi mamnuuc halkan mahzuur iyo mamnuuc buu ku sheegay Soomaha waayo muharramna ku dar saddex Soomaha waka manhiyu anhu wa la iska yidaaha laakiin manhiyu canhugu keligii kuma khaas noqonayo waxa soo hoosgelaya karaayada iska soo hoosgeli والمكروه لغة حق اللغة العربية المبغض كالله عريسية وياه والمك... آه... واصطلاحنا ما نهى عن الشارع شرعه وكونه لا على وجه الإلزام لكن على وجه الإلزام معها ب... آه... ليس كل لازمين أيه بالترك لتقيتان أنا إذا كتبت لازم معها كالأخذ سيدا قادة سيدا بالشمال بيح وحكو قادة صوكالي والإعطاء به iyo inaad biixii wax ku siiso kale waa karaahiyo waayo haddii aad samaysana kollay ciqaab kuma mutaysanaysid inaad istijzaaad sunnada ku jeesaysays iyo daahuro kale ay tahay mooyaane laakiin haddii aad markaa ilaahay dadka uga tagtay oo midigta wax ku bixiso midigta wax ku qaadato ajir waad kelisaa fakaraju waxaa ku baxay biqowlna hadalkaan irmaanaha canu shaaric alwaajib walmanduub walmubax baa ku baxay لا على وجه الإلزام وخرج وحكو بحي بقول هذا الكان لا على وجه الإلزام بالترك آه، المحرم في أكو بحي والمكروه يصاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله فاعله كيس لو عقابي والمباح لغة حق اللغة العربية المعلم لا لإلها والمأذن فيه كالاسكو فصحي واصطلاحنا ما لا يتعلق به أمر ووحنا أمر تعلق ولا النهي النهي نونه تعلق لذاته ذات هنديس laakiin wuxuu ka wadaa daataantiisa wasiila ahaan buu ugu tacalluqi karaa kal akli sidayna cunoo kala fi ramadaan bisha ramadaan leylan habeen taas markaa laguna amrin lagumana diidin fakhiradda waxaa ku baxay biqowlna hadalka amiri eh, eh, eh, biqowlna hadalka amiri markaas malaa yatacaluqu bihi amru alwaajib walmanduub baa ku baxay leana iyaga waa lays amray وخرج بقولنا لذاتي وح... ولا نهي عن المحرم والمكروه أكو بحي وخرج بقولنا وحكو بحل الكين لذاتي أمري ما لو تعلق به أمر أمر هذوك تعلقه لكونها شاوية وسيلة وسيلة للمأمور به من ليس أمره أو النهي أو أمس النهي النهي باكو تعلقي لكونها شاوية وسيلة وضوية من هي عنه من ليس كرهبي فإن له حوصنا هذا مركا حكم ما شيء حكم كي كان هذا وسيلة وسيلة نقل له يساق ومن مأمور من ليس أمره أو من هي عنه من ليس كرهبي ولا يخرجه ذلك أرنقاسي كما صار عن كونها شاوية مباح مباح في الأصل أصلا وحشيبيا قرن marka tiri isaga mala yatacallaq bihi amru maxaa amru fa maxaa ku baxay waajibi manduubki soomaha wala nahyuna muharramki makruuhi balkaas ku baxeen waayahay lidaatihidan waxa ku baxaya waxa laga yaabaa lidaatihi isagu waa mubaax weligii laakiin waxa laga yaabaa inuu shay wasiilo u noqdaa laga yaabaa waajib ah xima laa yatimu waajib ilaa bihi fa waajib shay sunnaa inuu wasiilo u laga yaabaa maa laa yatimu almasnuun bihi fa huwa masnuun waayahay waxaa laga yaabaa shay xaaraama ah iyo in laga taga lays amray inuu markaa waxayn wasiilo u noqdo ka tegitaankiisa ما لا يتم ترك ان ترك ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب صحيح وايه marka wasiila ahaan baa laga yaabaa misaal ahaan cuntadan uu sheegayo haddii aad markaas waxaa weeyaan ramadaan sanqad u cunayso habeennimada daacada ilaahay maalnimo ugu quwaysato ajri waad keenaysaa somaada fahmin ajri ayaad keenaysaa markaa maktabadaa tagtay cadar baa soo iibsatay cadarka inaad marsata ood sunnada nebiga ku dhaqanto jimcada iyo howlahan baad ugu tala gashay sii socodkaaba lagaa ajrisiin badi henaad sii socotana sunnay noqona shay xaaraama inuu u noqdaa laga yaabaa markaas waxaa weeyaan ee wasiilo oo shayga xaaraamtaa samayntiisa hadduu wasiilo noqdo xaaraam noqonaya shayga xaaraamtaa ka tegitaankiisa hadduu wasiilo noqdo in laga taga waajiba وايه اللهم صل عليه وسلم وحر وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق بها دو كتعلق امر امر لكونها شويه وسيله لمامور به وياه او نهي لوسيله من هي عنه فان الله حسن هذا حكم ما كان الله وسيله ها وايه وصايل الامور كالمقاصد دي وحكم بهذا الحكم للزوائد وايه أو نهي مرخص حاوية نهي كتعلق لكونها شاوية وسيلة, وسيلة من هي عنه لكونها شاوية هي وسيلة من هي عنه من يسكنها وسيلة دي فإن الله حوصنا الحكم ما كان وسيلة له من مأمور ومنهي ولا يخرج ذلك عن كون مباحا في الأصل والمباح ما دام وحي دائما على وصف الإباحة إذا حلت المانتينة فإن الله يترتب عليه كما ترشو الثواب ثواب يولا عقاب عقابتونا انتهي قدور فقال مرخص عنيسو haddaad u cunto maanta markaas waxaa weeyaan inaad marka eh, inaad inaad jiraystaa rabtaa casar qaad ilaahayda <laughs> kadibna waxaad leedahay si fiican usii dhagag baa ku leedahay si fiican usii dhagag maa jirkeeda ka ganacsataa utageysahay idan <laughs> nasal allah salaamatu alcaafiya mas'alada dee waxa way <laughs> cuntada xaaraan bay noqonaysaa ya ilaa xaaraan baad ku gaaraysaa haddaad maanta markaas waxaa weeyaan duruus badan baa iska dabagelaysaa si fiican darigaas leedahay waxaa weeyaan sunnada nabiga bukhaari iyo muslim si fiican u xiftiyi baad leedahay sunanta adilisid xadasan aad habadata leedahay adigu waayahay <laughs> idan hawshaas waxaa weeyaan ajri baad ka helaysaa laakiin idaana waa biakli lquwa lidaacati illahi lahuma qadna waa zubarkaa dhihi jira waayahay wayusamaa xalaalan baa lagu magacaaba jaa-izan baa lagu magacaabaa alaxkaam alwadiciya الوضعيه احكام تلويق احكام الوضعيه الاحكام الوضعيه وحر ما كدرنا ما وضعه الشارع الشارع وحو دجي ومن امارات على مرأة محو دجي مرخ وايه والثبوت السقناشو او انتفاء من ماشا كبحضو او نفوذ فلتان او الغاء لما لا غير إلا لا غيره ومنها الصحة والفساد باكمدا فالصحيح صحيح لغة ومنها أبو كشيء لو أنت كذا واحد ما كان شيء دونا فالصحيح لغة الصليم من المرض قفك حنونك كمرقى صحاوية كفيو بالإلهي هيك مرقو قفك ويرا مرقى صحاوية كيفك بل اسكورن في مرقى كيفية وضمير كوسي دافية سمع كيفك وكوين مرقى ضمير بكوسي حل مرقى صحات المرقى صحاوية ama waxa weeyaan waxaad leedahay markaas waxa weeyaan war seefay xanuunkii bal ka war markaasuu leeyahay anaa saxiix waan fayoodahay buu ku leeyahay markaas hee wuxuu diidayaa hadalka badan ee leedahay markaas waxa weeyaan anaa saliimu min almaradi iyo waxaas jaraamajulka faraha badan iyo loo baahnayn marka keliya markaas waxa weeyaan waa inuu saxiix mu qornay markaasi waay war ninkii zaydaha ka waran marka inaad soo tiraahid ninkii zaydahaaye dee maalinkaa xanuunsaday intaasoo maalmood xanuunsanaya xanuunka noocayo noocaas ahaaye sida isaaha shalay u caafaaday lama baan waxaas o dhan aduu caafaaday keliya iska wax ka odhan iska xadaf وفي جواب وفي جواب وفي جواب كيف زيد وفي جواب كيف ها وفي جواب زيد قل دري فادو ساسو ديتي يعني hadii lagu yiraahdo marka kayf zayd he intaad leedahay markaas weeyaan zaydun mariidun iyo waxaas iyo dafinu dafinin wuu iska dheh wuu xanuunsanaya waa khabarkin baa sheegtay wasadiya baa iska tagtayba waxaa yihi allahuma istacaan calayhi tuglaan marka wuxuu yidhi markaas waxaa weeya asaliim almarbaliya wasilaaxna maa taratabat waxay maa taratabat waa wixii ay ratimanto aahaaru ficlihi ficilkiisa aahaartiisu dushiisa ka ratimanto cibaadatan kaana ahaya oo caqdan am caqdan bahaya caqdan mucaamalaadoo dhan buu ku wadaa cibaadana de waa cibaadadii buu ku wadaa fasaxiixu haddaba saxiixu min alcibaadaati cibaadaadka xaluu ka mid yahay maa kii weeyaan beri'at ay ku beri noqotay bihi isagaa dimatu dimadu wasaqada bihi dalab dalabkiina uu kaaga dhaco weeyaan wasaxiixu saxiixuna ee gamasala waxaa lagu amray salaad waa dalab soo ma hee salaadii waxaad waktigeedii baad tukatay weyse qabna waad ku tukatay meesha alla u jeesta ku yidhaad u jeesatay kayfiyadii nabigu u tuka ku yidhi sal slam baad u tukatay beri a dimatuk dimadaadii beri bay noqotay soo maaha dalabkiina kaa dhexee والصحيح حاجه صحيح من العقود عقود حاله كميد ما ترتب الاثار ما ترتب واكي رتبنتي اي دلتي اثاره اثارتيسو على وجوده جلتانكيسا Eh, ka taratubi milki milkiga ratibitaanka u ka ratimayo ka dhanlayo calaa caqdi lbayci bayca caqdigiisa matalu saalahaan bayci wuu ansaxay shuruudiisiibanu la nimid warkaantiisiibanu la nimid waktigu ansaxay baynu iibinay inan maxaa ka dhashay marka wixii milki baa ka dhashay dee soo ma ah, midhaha ka dhanlaya waka ولا يكون الشيء شيء كما في صحيحا ولا يكون شيء ما لها ولا يكون الشيء شيء ما نقنيه صحيحا صحيح ما نقنيه إلا بتمام شروطه شروط ليس مرخص حوية من الضميس كمويانه إيو انتفاع موانعه موانع يسمى شاك بحضه مثال ذلك في العبادات وحوي أن يأتيه بالصلاة صاد الإبادة في وقتها وقت غير الإبادة تامة شروط تامة شروط تامة أي ضميس لها شروطها شروطه وأركانه أركانته وواجباته وواجباته ومثال ذلك في عقودنا أن يعقد وإنه قلته بيعا إيب taaman oo dhamaystamatan oo dhamaystiran shuruuduhu shuruudiisu ay dhamaystiran tahay shuruudiisa almacruufati ee la yaqaanay maca intifaa'i mawaanicihi mawaanicidiisa iyadoo meesha ka baxsan tahay fain faqada hadduu waayo fain fuqida haddii la waayo dheh fain fuqida haddii la waayo shardun shardigaa la waayey shardiga oo min ashuruudi shuruuda ka a aw ah, amase wujida maanicun baa la helay oo min almawaanici ka mid a ah, imtanacat sixatu meesha ka baxaysaa وايه ولا يتم الحكم حتى تسمع كل الشروط والموانع ترتفع مثال آه، فقد الشرط مثال فقد الشرط شرط وايتام الثالث وحاول في العباده ان يصلي بلا طهاره ويسلام بوتوده هل يقبل الله صلاه احد اذا احدث حتى يتوضا وايه ومثال فقد الشرط في العقد عقد شرط وايتام في عقد الحديث انا مثال مثالك سواء يبيع ان يها ما لا ما لا يملك وحرم الكسرين ها ما فقد الحقيقه لك kaa maxaa loo yaqaana warkiisaga daba waxaaba waxaaba lahayn haddaad iibiso maxaa yaqaanin he allah masale dadka ku adag weeyaan kuma dadku si kale u fahmaan waa baycu lfuduuli baycu lfuduuli weligood fuqahada hadday ku yidhaaheen waa waxaaba lahayn ood iibiso dad badaanba waxay qofku wuxuun inuu iibiyo ma aha baycu lfuduuli waa waxaaba lahayn ood iibiso ma taqaanin xaggaas asalkeeda la keenay fudul waxaan moogtahay lagu dirsan moogtahay marka waxaa walaha inaad iibiso baycu lfuduli baa la yidhaha allahuma salaamu alayhi taqlaa ومثال وجود المانع مانع مرقى هلتان في ساليس وحوية في العبادة عبادة دحيدة أن يتطوع عينه صنيسة بالنفل صنة مطلق أو مطلقة في وقت النهي حلق النهي دي شنتي شنتي للنهي شنتي وقتي إلى النهي مرقى ومثال وجود المانع مانع هلتان في وحوية ساليس في العقد عقد يدحديث أن يبيع عينه بيمنقف تلزمه الجماعة الجماعة يكون لازم يسف شيئا شيء إنه يبيه بعد النداء حاشا أنت وانا كده شيخ وايهي نكرة توقع في سياق معنى رانا في سياق وحوية آه، شرط المرخص من تسكوى يا مرخص من تلزمه مرخص الجماعة شيئا بعد ندائه الثاني آذان كذا بعد ندائها الثاني آذان كذا لباد وليد على وجه لا يباح على وجه وجه وجه الله يباح على بنينه يعني مالك رحمه الله تعالى وحليه آذان مرخ لباد مرخ خطيبكم مرخ وفولي إنه وحيبي سوى حرام والفاسد فاسد من لغة حق اللغة العربية الذاهب بالإلحاء وكتبه مركا بياعا حاله ضيعيه وخسرا حاله خساريه مركا واصطلاحا ما كوي لا تترتب أين رتبنين آثار فعل فعل كيس آثار تيسو وهي عبادة عليه دوشي سنة تبنين عبادة كان هيا معقدنا هيا فالفاسد هذا وفاسد كمية العبادات عبادات كحاله كمية هيا ما لا تمر به ذمة ذمة حين كبر نقري ويهان ولا يسقط به ذمة وقوار طالية تنقاقه ولا يسقط ونقود عن به سبع طلب طلبه كالصلاة الصلاة دينة تكون قبل وقتها ويهان هذا قد تكون صور قلبه طبعا كذا انت أغنى يا برد هي ما هذا ظهور تكون هذا تكون ذات رمو أحكاس عليها وفاسد باخرنا انه كان انه يريني وهي والفاسد فاسد من عقود عقود حاله كمية ما كيوين لا ترتبع إن دلين آثار وآثار تيسو عليه دوشي سنة كرتمين كبيع المجهول وبيع مجهول وكله وايح اللهم صلى عليه تقولان هذا ترى وحاوي عن صعيقني ورميه الماء دلدو الماء دلدو كاي يكور ama jaahiligu say sameyn jireen neef ka rimani waxa uu dhalo waxaasi waxa uu sii dhalan ka iibiyo wax نهى عن بيع الحبل حبلة نبينا صلى الله عليه لا طبيع الثمار حتى يبدو صلاحها مراها إن يبيمي بنانت يوقيا ما يهوى بيع الجوب بيقو يا قرنيا بيقوغا حتى ويلي مرخي يقيقان وينقصام يا صمح وكا كسعو وغير مرخي كبيع المجهول هو فاسد فاسد من أنت من العيادات كميدة والعقود عقود وشروط فإنه محرم cibaadati kamida wal uqud uqud wa shurud fiinu muharram weeyaan war fasid kasoo uqud iyo cibaadad kamida iyo shuruud waa muharram sheekh shart fasida aqd fasida bayc fasida cibaada fasida waxa soo wada xaraam weeyaan لأن ذلك أرنكاسي aayadaha ilaah dheeldhee laga yeesho wayse qablaan baan iska tugan iska forforsan hadduu yidhaaho waxaan leenahay qul billaahi wa aayaatii warasuulihi kuntum tastahzi'uuna laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum waayahay war soconaya maaha wa aayaatii aayadihiisa husuwan dheeldheel laga dhigta markaa wuxuu yidhi marka walina nabiy sala allahu alay wasalam ankira wuu inkiray calaa man qofuu ku inkiray ishtaraduu shardiyey shuruudan shuruud laysat fii kitaabillahi kitaabka ilaah ku sanayn rawaa xadiiskii bukhaari muslim ay soo saaray min xadiidi caaishata radiallahu canha wa ardaaha weeyaan qisadii barma waad garanaysiin yani gabadhii barma ahayd baa ku tiri caaisha dee qoonkaygu way kitaabiyeen sagaal wiqiyadood bayna u kitaabiyeen sanad walbana wiqiyad aan bixiyo ayaa marka ku heshiimay dee marka iigu kaalmee waxay tidhi anaa wada siin e laakiin bishardi wiilahaaga iyo xiriirkaa iyo qaraabanibadkaaga anigaa iskale waayo habay tiro way u sheegtay way diideen waxay idhaaheen ha ku xorayso wiilahaagan annagaale bishardi bay idhaaheen arrintii ayay ku soo noqotay waa sheegtay nebigii baa yimid calayhi salaatu wasalaam waa loo warramay nebigu wuxuu yidhi maa baalu aqwaamin يشترضون شروطا ليس في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله وإن كان من شرط فهو باطل وايا شرط الله أحق وأوثق إله شرط ليس أرق أمرك حق نبضا وحنا كان الجران ويان باطل ويان شرط كسو كتاب كلا ينقصون أمرك وكل شرط لازم العقد في البيع والنكاح والمقاصد لا شروط حلظ محرم عكسه فباطلات فعلمه waaye walfaasidu faasidku min albaail baailka walfaasidu faasidku iyo walbaailu baailku bimacna waaxidin laa fii mawdicayn meel kale ma ku artay masaladan masaladan ma ku artay faasid iyo baail waa isku macnay laa fii mawdicayn xagee kusoo marteen inna lilah ya bidaayadii miyna kusoo marin jalla culaaka mutaqaa dusha marka sheegay mutaqaa toos bidaayadan taabanay waxaan soo sheegnay shaaficiya fii baabil kitaaba markay marayaan inay kala geeyaan faasid iyo baabil inay kala geeyaan saxiix sababaan saalihiinne waa waxaan soo sheegnay xanaabilada fii kitaabi nikaax inay kala geeyaan oo yidhaaheen faasidka waa makhtalafa alculamaau inuu shardi yahay waxay culimadu isku khilaafeen baadilkuna waxay culimadu baadiladiisa isku khilaafeen weeyaan saas oo kale Eh, waanu soo tilmaanay marka xanafiyada warkood waxba wax badan soo sheegnay sunada fahmin dibaa loogu noqdo casharka suu wax leeyahay waayo <laughs> allahuma astaanu aley eegana tiibu ka hadlayaayo khaasatan calaamadaha xanaadilu sheekhu wadaa raximah allahu tacala msalam waa mustahid laakiin mutlaqa aa shaka alawal fi lixraami waa xajka marka la joogo فرق way kala geeyeen beenuma dhaxdooda biyaan faasida faasidku waa si shaafiiciyada mareen ma wadi'a wixii markaas waxa weeyaan jimaa ma ma wadi'a wixii jimaacay fi dhaxdiisa al muhrim qofka muhrim fi qabla tahal awwal wal batil al martad fi al islami wa wixii islaamka noqonayo halka waxa nooga fiicneed inuu yiraaho baadilku xadka wuxuu noqonayaa qabla tahallul awwal haduu jimaac sameeyo waa baadil xadkiisa waxa ku jiraan weeyaan qabla haduu sameeyo بعد التحلل الأول هذو جماعي سمينا فاسد بنو قنية هلك من مريان وايه الثاني كلبانا في النكاح نكاح فرق قوي كلا الثاني بسال الله في النكاح نكاح ويان فرق قوي كلا بينهما فاسد بعض الكبيان الفاسد فاسدكو مختلف مختلف العلماء والعلماء وحسوا خلافين في فساده كالنكاح بالاولين والباطلنا ما اجمعوا وحي يكون اجماعين على بطلانه كالنكاح المعتدة او كله واي حي نكاح بالاولي نور في سوان قلي سو ماهين ما انا ما قلت انا مرخدي ما وكان اي هذا ما تامنيو واي مرخ والباد لما اجمع واحد يكون اجماعين على بضلانه كنكاح المعتده او كلي العلم ويا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم هكذا يجوا اخر